laysa bimadmuunin gacantii in la gooyo sharci bay ahayd in loo dadaalaa way fiicnayd oo dhiigjoojin haddii la karo lagu sameeyo laakiin hadduu u dhintay xaq baa laga fuliyey camalka xaqa lagugu sameeyo saraayadiisa iyo saamayntiisa dambe waa hadir wixii ay keento ninkaasi daakhara allah u naxariisto laakiin sariiqada wixii faahfaahinteedaa kitaabulxuduud bay ku iman doontaa insha allahu tacaala sheekh ma mehersamaysaa qof dumar ah oo carmal ah iyada oo aan weligeed idan looga helin iyaduna ay raalli ku tahay maya meerkaa waxba kama jiro nabiguna calayhi salaatu wasalaam lama gacan dhaafi kara buu yidhi laakiin wuu camimayo ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baailun fa nikaaxuhaa baailun fa nikaaxuhaa baailun buu yidhi abuu hurayre wuxuu yidhi tasaa samaysa waxaan dhihi jirnay hiya zaaniya naag zaaniyadoo sharmuutac wayaan dhihi jirnay buu yidhi marka meerkaas ma ansaxaya welila-aan way sheekh waxaan ku weydiiyey camdiga kaska maxdiga ah marka qisaasta laga cafiyo ee ay diyo xaala ah laga rabo qaatilka isla waktigaas maxaa la samayn hadduusan xoolo weydiisan xoolo haysan de marka hore aad cafiyeyso inaadan xoolo ka helayni horta maxaabad u cafiy intaadan cafiyin soo daydaydhe xoolo soo waraysa inuu waxuun ku heli karo ama anuu waandilidhe cid ku damaanaad qaada xoolihii ilaad hesho laakiin adugu haddaad cafido xoolana kuu waayo fatibaacu bilmacruufi waadaanu ilayhi bixsana si wanaagsan isaga daba soco iska daba jiiq wey wax kalama yaalla sooma ma ka noqon kara hadday tahay cafiskii maya mar haddaan waa cafiyo mag baan rabaa aad tiraahdo mag waaye qisaastaydii baan ku noqon taa waa ku dhaafay warkeedii fursaddaa waa tagtay cafis lagama noqdo sidiisaba sheekhow qof kastamar ah qof kastamar ayaa alaab igaga tegay waxaan waxaana laga joogaa muddo laba bil ah alaabtana qiimaheeda wuu sii dhacayaa maalinba maalinta ka dambayso ee maxaan sameeyaa alaabta ixsaanku waxaa weeye iibi lacagteedana meel dhig yaboohi sidii baadidii xukmu daallati aan soo marnayna qaatiin qofkan su-aalihiisa ii dambeeyaan laba horo saddex su-aalood horaa ka jawaabay fartaa ku qoran marka isaga waan dambaysiinaya hal qof baad moodaa nin ayaa naag furay wax dalaaqna kuma dhawaaqin ee ninkaas naagtay naagtii ma ka furan tahay mise waba waxbaa u laaban wax dalaaqa kuma dhawaaqin wuuna furay maxay tahay hadday tahay wuu qoray kitaabadu qoraal sariixa hadduu qoray way furan tahay oo dalqad wey haddii kaloosan ku dhawaaqin hadduu ishaaray oo gacaniya wax ku tilmaamay hadduu dhagool yahay akhrasoon hadli karin isaaradiisu fii maqaami nudqi hadal bay gashaa haddii kale warka waxaad uga jeedo intaa ka badan soo faahfaahi iyo kun dalqadood baan kugu furay hadduu yidhahda halun baa dhici waana soo maro saxiixay ku taallaa nabiga iyo abubakar iyo labadii saree cumar ee horebadan saasay ahaan jirtay maxaa farqi ah oo u dhaxeeyo ibliis iyo jinka ibliis ilmahiisa ma islaamaan cimrigooda mala dibdhigayay mala dib dhigay ilmaha ibliis masaladan waxaa weeye kaana min aljini suuratu lkahfi waa daba socotaa baan u malayne jinku waxaa weeye waxay yidhaahdaan qaarkood culimmada qaarkoodii afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa insigu say awlaadu aadam u yihiin baa qaar waxay jinkuna awlaadu ibliis weeye awlaaddiisu muminiin iyo muslimiin way noqon karaan wayna dhintaan cidda loo damaanad qaaday cimriga dheer inuu jirayo ilaa yowmi yubcasuuna waa isaga laftiise ilmuu dhalay ma aha maxay shareecada islaamku ka qabtaa haddii gabar xaafiduqur-aan ah ay qur-aan cajalado ku duubto sida ragga xufaada ah oo kaleeto haddii aan fitno ka dhalanaynin asalka saxiixa sawdku cawro maaha qur-aan iyo axaadiista maxaa farqi ah oo u dhaxeeyo maadaama uu nabiga sal ly salam waxyi uun ka hadlay iyadana umaa intiqu cani ilhawaa waxyigaa laba qaybood ahaa mid lafdi iyo xuruuftiisa ugu imanaya oo qur-aanka ah iyo mid macnihiisa loo waxyoonayo sida uu leeyahayna ruuxa alqudsi nafasa fii qalbiga qalbigayguu geliyey ereg iyo cabirkana nabigu lahaa sal slam kan ereg iyo cabirka nabigu lahaa macnihiisana waxyigii loo sheegay ee kusoo degay uu ahaa xadiid baa la yidhaahdaa ka alfaadiisa sidan loogu sheegay waxba uusan ka bedeli karin iyagana waxaa la yidhaahdaa qur-aanka weeyo taasi waa tii qur-aanku lahaa haddii qur-aanku markuu soo dega lalahaa adugu aamus wastamic qur'aana uma ina calaynaa bayaana haddii nin naag uu qabo asaga oo qarinaya uu dafiro oo uu yidhaaha ma qabo maka fura ma ka furmaysaa laakiin uusan dhihin waan furay hadalkaasi cinda shaaficiyati haa way ka furmaysaayo dalaaq ma aha laakiin iqraar bialaaqi wey waana laba kala masalo bidaatiha iyadu alaaq ma aha laakiin iqraar bialaaqi weeye inuu furay oo sannaa qabin buu qiray hadda ma furine horay inuu u furay buu qiray weeye xukman saasaa la xukumi xog iyo warar kalena way jiraane xajada intaayan adaygaa ku daa marar qaarkood aad looma dabciye haddii qof muslima ah, dilkiis qof gacan ka geysto sida isagoo qofkiisii jeediya qofkii sii jeediya ee qof kale dilo ma loo qisaasayaa mise looma qisaasayo hadday isu qabqabasho iyo isu celcelin iyo meesha ugu sii xir iyo garab kusii ay tahay yuqtalu waaxidu biljamaacati wey low tamaala calayhi ahlu low ishtaraka fii qatli ahlu sancaa laqataltuhum kulluhum wey marka qowlkaa faahfaahintiisiiya sabab iyo mubaasharo weeye lacalla munaasabaad kale inay ku timaado sheikhow ninkayga ayaa saddex sano ka hor meel ka helay gabar horayna iima suuragelin inaan muujiyo haddana ummul ayaan ahay waxaana rabaa inaan muujiyo si aan caruurta u walaaleeyo marka maxay diinta ka qabtaa arintaas intaa faahfaahin ka badan inkastoy u baahan tahay way dhici kartaa inay shabbahdo qisadii mawlaa saalim saalim mowlaa abi xudayfata inay qisadaa shabbahda way dhici kartaa si wixii faahfaahina mar baan igala soo xiriiri karto nin ayaa nin dilay wuuna cararay dadkii ninka laga dilay inay raadiyaan oo dilaani ma u bannaan tahay nacam haddaan fitni iyo fasaad ka weyn aanu ka dhalanaynin haddiise fasaad ka weyn ka dhalanayo munkarka lama inkiro si munkar ka weyn uga dhasho dad ayaa marka ay magac markii ay magta kala qaadanayaan waxay ku kala qaataan hashiiba qiimo uu gooyo neef adhi ah tusaale ahaan arrintaasi calaa kulli xaal qiimaha suuqeeda weeye xalay baynu ka soo hadalnay hadday qiimaha suuqa wixii ka baxsani hadduusan qofkii raalli ku ahayn waa dulmi iyo boob iyo xaqiisoo la duusiye wey sheekh asalaamu calaykum wacalaykum asalaam meel ayaan biil u saarnaa waxaan ka qaada waxaan ka qaadadaynaa waxaan ka qaadayna way ii xisaabi way ii xisaab way ii xisaabiyeen lacagtii aan qabay lacag ka badan ayaa laygu soo dallacay markii aan weydiiyey wuxuu igu yidhi ninkii qoray lacagtan waa tegey ninkii qoray lacagtan waa tegey anna waan soo guuriyey lacagtaa ma bixiya asalku waxaa kuu fiican inaad bixiso say dimadaadu beri u noqoto haddiise qaar aad inkirsan tahay inay caddayn kugu soo cadaystaan bay noqon albayinatu cala almuddaci weliba minu calaaman ankaraa laydin marin miyay sugan tahay inuu nabigeennu sal alla alay wasalam yidhi ama uu caddeeyey u duceeyey haweenka garoobka ah oo uu yidhi ha la guursado anu meel amar saasa uu ku bixiyey ilaa ilaaya hadda ma arag arrintaas ma arag haweenka garoobka ah in ajir badan laga helayo haddii la dhaqalayo wax loo taro way sugan tahay asaacii cala alarmalati waalmiskiini nin habeenkii oo dhan taagan maalintii oo dhanna sooman oo jihaadda ku jiruu la daraasan yahay waa daryeelkooda iyo waxtarkooda guurku taaqay guud ahaan wuxuu u gala maahane wax guur gaara ah anigu ku booriye ma xasuusto ninkii garanaya waa inoo sheegi karaae waan ku soo dhaweyn lakiin anu ma xasuusto ma jira ma dhihi karo shiikhow waxaan wax badan maqlay arinta ku saabsan qur-aanku waa makhluuq iyo ma aha si fiicanna umaan fahmin waxaan kaa codsanayaa inaad ii faahfaahisid masalada masalo dheeroo umam badan ku fasaadeen umam badanna ku inxiraafeene su-aalo waktigii gabagabada jooga haddaan ku galo waxaan ka baqayaa xaqeedii inaan siin waayo mar baan faahfaahin waana masaa'ilka fahamka kutubulcaqiida markaad akhriyayso iyadiiyo khalqu afcaali lcibaad iyo fahamkeedu wakhti intaa ka badan in la siiya u baahan yahay calaa kulli xaal waxaa looga jeedo xaafid ibnulwasiir nacwaasim alqawaasimaad buu isugu dayey sheekh ninka la yidhaahdo xaafid alxakamina ninka kitaabka macaarijuulqabuulka waxoogaa inuu faahfaahiyo isku dayay lacala munaasabad kale baan rajaynaya inay timaado wakti ku filan oo faahfaahiyo aan helo sheekh waxaan haystaa ilmo agoona waxaan rabaa inaan aado ameerika ma ka tegi karaa ilmahan agoonta ah sababta ah awliyadoodii oon idnin cara gaala asalaam horta inaad aadaan ma bannaana inaad la aadana kuuma bannaana ka tegitaankooduna waa waajib oo xadaanadaan ku soo marnayba hadday safrayso idan la-aan lama safri karto haddiiba bay cara gaala u socoto ubadkii tegay inta badan fasaadeen taasina kasii dembi badanba su-aasha labaad dhar jaadka dharka jaadka laga gaday ma bannaan tahay in lagu tukado de qofkii miskiin daruuradiisa ay u bannaanayd baktigu u bannaanaa ee cawradiisa wax kaloo ku asturo aanu haynin de waxaa weeye akhafu dararayn wey ninkii ka maarmi karase maya waxaad wax nooga sheegtaa ilmaha yar ee dhinta ee saqiirka miyay u shafeeca qaadaan waalidkood haa maalinta qiyaamo inay u shafeeca qaadaan nusuus badan buu nabigu ku cadeeyey oo inay laasimaan oo ilaah ilaahaad noo cafida ay yidhaahdaan nusuus badan baa ku soo aroortayoo fadlu man faqada waladahu ay culimmadu abwaab iyo kutub badan ka alifeen fadlu ljalad fii faqdi lwalad baa ka mida ah kutubta laga qoray shiikow salaada faralka ah markaan tukado gacmaha kor inta u taago ma ducaysan karaa maxay diintu ka qabtaa hadday baabulqunuud tahay oo salaadan faradkaa salaad la qunuuda iyo sunnadeed u tahay fii maxalli lqunuuti ducada gacmaha kor waad u taagi kartaa haddiise aynan ahayn gacmuhu mar walba meel bay leeyihiin haddaad sujuusan tahay inaad dhulkeeneen xayaab weeye anoo sujuusan wejigaan u daayoon gacmaha kor u qaada lama ogola haddaad rukuucsan tahayna lowyahay leeyihiin haddaad ataxiyaadanaysana halkaa bowdyaha iyo lowyaha in la saaray leeyihiin booskooda inaad ka qaadood meel kala geyso cibaadaadku waa tawqiif asalka cibaadada jebinteedu ma banaana naag baa ninkeeda ku tiri ilaah ayaan kaa magangalay maxuu samaynayaa waa lagu yaqaanaa nabiga cala sala slaam ibnatuljawn habeenkuu la aalqalgalay waxay ku tidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay wuxuu ku yidhi laqad cudti bicadiimin alla weyn baad naga magan gashaye ilxaqii biahliki gurigiinni aad anuu reer kalaan daydayanayaae gabadha ilaahay kaa magan gashay faraha ka qad nin ayaa isku diray laba nin kadib nin ayaa dhintay labadii laysku diray qisaasta ma la wadaagayaa ninka isku diray ragga namiimadu waa xaraam asalna ma bannaana nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yadkhulu ljannata namaamun diradiraa jannada ma galo isagii raximgoyskaba waa reera naareed laakiin intaa ka badan qisaasta haddii aakhara ma loo qabsanayaa haa dembi weyna uu ka galay wey haddii laakiin qisaasta baa ninka isku diray ninkiibaa ninkii kala dilay qisaas isagu waxba kuma laha sharcigu muxuu ka qabaa waktiga ku dheeraada dadka sharcigu muxuu ka qabaa in qofka biyo iska keeno isagoo xaaraanka baqaya ama caafimaad ahaan su-aasha sootaan idin irin ma aha qolyaha iyaga meelaha galbeedka e ka yimid ee xaaladaha ka jira duruuftoodii maskaxdooda soo yar jilciyeen su-aalaha naga daayo sokaan waa hore idin irin ma aha calaa kulli xaal qofku wuxuu marayaa wasiiladii sharciga ahayd asal ahaan faman istaaaca minkum lbaata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasari waaxsanu lilfarji waman lam yastatic facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaacun kaasaa shahwadiiyo kuleelka kaa yarayn haddayba dhacdo saynu soo marnay ama hore usoo tilmaannay inuu listindhalad yahay listindhalad waa taqaanaan soo maha hadduu listin inuu dhashay sida soomaalidu ka rumaysan tahay dayrabiga iyo iyana qoraan wey aguu mogtahay baabkaa laftiisa wax badan baan ka naqaanaayo nin geedku geli jiray looma gala la yidhi wadaad baa intuu kuusoo humbaaleeyo buu shamsulmacaarif iyo dayrabi mujarabaatu dayrabi lkabiir iyo saacatulkhabar iyo awfaaq iyo shamsulmacaarif iyo kuwaasuu kuu geli ama matnigii yaraa ee mukhtasarkaahae macsharulfalaki ay u yaqaana u macsharilfalaki uu qoray waxaasay kuu geliyo halkaasuu wax ka xuluulaysan marka ninku halkaasay ku sheegaan xidigaha iyo waxa lamidka aan ah, kasoo hadlayna habeen dhaweyte haddii ay soonkii waxba ka tari waayo xaaraanna sidaa aad sheegtay uu ka baqo iska akhafu dararayn iska dheh cala alqowli bitaxriimio jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan masaladan faahfaahinteeda risaaladan xaafid shawkaani buluuqulmuna fii axkaami istimna baad faahfaahinteeda ka raadinaysaan ninka wuxuu le nin suufiya wuxuu ii daliishaday ina allaha yuxibu lowna alakdara ilaahay midabka cagaaran buu jecel yahay dema waa xadiid buu ku yidhi maadan sheegin ilaahay lownka cagaaran buu jecel yahay hadduu ku yidhi aayad weeyana sheegdhe hadduu ku yidhi xadiidna waxbaan ka dhihi mana taa waan garan waayey mana aanan inkirin kumana waafaqin inaan noo cadaysaan rabaa midabka cagaarani qur-aanku meelo uu fadaail u sheegay way jiraa iyaaban khudran min sundusin waistabraqin iyaaban dhar bay ahlu jannuhu xihan khudran oo cagaaran dharkay ahlu jannuhu xihanayaan dhar cagaaran yuu ka mid yahay oo culimmada qaar u daliishadeen waxyaabaha u qurux badan waxaa ka mid a midabka cagaarka ah bidaliil ahlu jannuhu dharkay xiranayaan qur-aanka in lagu sheegay inay khudran cagaaran tahay suurat raxmaan akhirkeedana maxaa ku jiray muttaki'iina calaa rafrafin khudrin gubashiina wataa soo maarta way cagaaran tahay cagaarku indhuhu u roon yahay haddi cagaarku inuu sidaa yahay la garaye ilaahay baa jecel saanu meella kuma arag waxaan dhihi lahaa ku noqoo waxaad soo weydiisaa waxan maxadiid baa dheh hadduu xadiid la yidhaahdo markaasay firinaynaa su-aal labaad buu keeno wuxuu yidhi anu ashahaada fii sabiili illaahi baan raadinayaa calaamadaha shahaadada xaqa lagu garta fii sabiilillaahi ii sheeg oo inaan shahaadada agteeda aan kaga sooci karo musayafada hal calaamad baa asaas u ah waxna calaamado daahira weeyo wixi shahaadada ku gelaysa waxaa shahaada siyaabo badan baa lagu helaaye hadday shahaadatulmacraka ay tahay waxaad u jeedsatay jihaadka iyo dagaalka hadday tahay hadduu nabig ala waa kila haddii shahaadada ummadayda tan keli wey aad tidhaahdaan innahaa idan la qaliila way yar tahay way ka badantaho anwaac badan buu sheegay almaطcuunu shahiidun wاlmabطuunu shahiidun wاlgariiqu shahiidun waa kii waxyaabaha tirinayay laakiin shahaadat اljihaadi wاlmacrakati haddaad u jeedo asalka dagaalkaad gelayso waa dagaal mashruuc oo sharciga waafaqsan inuu yahay dagaalka mashruuca sharciga waafaqsan qaybo ka midana muran baa ka taagan ma xukmu shahaadu qaadan ka qitaali اlbugaati wa qitaali اlkhawaariji wa gayriha tafaasiisheeda min ashahaadati miyaa mise ma ahana ninkan dictoorka ee doctor maxamed khayr haykel alqitaalu aljihaadu wاlqitaal fi siyaasati sharciya saddexda mujalada gaar ahaan labada hore buu aada masaa'ilka ooga hadlayoo aad faahfaahinta ka dooni kartaan haddii laakiin daahirkii aad waafajisa sharciga hal arin baa lafdhabaru ah man qaatala fii sabiili takuuna kalimatllaahi hiy alculyaa wallaahu aclamu biman yuqaatilu fii sabiilih man qaatala fii sabiili illaahi jidkii alla nin ku dagaalama wallaahu aclamu biman yuqaatilu fii sabiilih taas waa mid inteenna kale aynaan garan karin oo litakuuna kalimatullaahi alculyaa naga markii la weydiiy nin baa geesinimo u dagaalama ninna wuxuu u dagaalamaa xooladoon wey ninna wuxuu u dagaalamaa ficil ficil buu ka dagaalamaayo raggiisii iyo asxaabtiisii iyo reerahoodii iyo buu ciil la joogi waayey si uu u gargaari lahaa ayuhumaa fii sabiili illaahi qaala man qaatala litakuuna kalimatu llaahi hiy alculyaa huwa fii sabiili illahi daahirkii markuu waafaqa kadib qasadkii iyo niyadii saalixada ahayd ee toosnayd inaad la timaado weeye taasaa asaasyada waaweyn ka mida intaasu maan u malaynayaa su-aasha jawaabteedu inay tahay haddii wax intaa ka badan ay sii tahayna hora idinku sheegayo qub mooslaysuma dhigan hore idiin idhi halkaas aan ku daynaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku uu yidhi kitaabu اlxuduudi waxa uu ku saabsan yahe oo kaga hadlayaa cuquubaadka dadka dunuubta qaarkeed galay ay shariicadu u jiraysay ee ugu talagashay wixii aan ahayn qofkii qisaas galay qaybtii hore jinaayaadkeennu ku soo marnay qofku haddii uu qisaas galo ama qof diloo nafgooyo xukumkiisi iyo waxyaabaha ka dhalanaya dembiyada aan intaa ahayn cuquubaadka ka dhasha buu halkan mualifku kaga hadlayaa raximahu اllahu tacaala wuxuu ka hadli doonaa cuqubada u horeyso cuqubatu zinaa ah wuxuu raacin doonaa oo qeyb zinada ka mida ah uu ka dhigi doonaa alliwaad cuqubada qadafkuu ka hadli doonaa shurbu shurbulkhamri khamriga lacabiya maandooryuhu ka hadli doonaa sariqada iyo tuugaduu ka hadli doonaa xiraabada kuwa jidadka gooyee dadka wadada u dhigta hubaysan buu ka hadli doonaa qofka gaaloobay qofka salaada ka tegay iyo tacsiiraadka qaarkood sida qitaalulbuqaat iyo wax lamida baa inshaa allahu tacaala kitaabu kitaabuulxuduud mualifku kaga hadli doonaa waxaa mudan laba mas'alo inaan xasuusiyo maadaama baabulcuquubaad aynu ku jirno masalada koobaad markii qawaaniin iyo xeerar la dejiyo dadkana qawaacid ay raacaan loo sameeyo aadamuhu waxa laga reebay ee daa la yidhi buu dabeecad ahaan in badan jecel yahay saa darteed waa in la helaa wax ku xambaaraya oo ku celcelinaya inuu xaddii shariicadu u jidaysay ku ekaado wax ku qasbaya waa in la helaa waxaa ku qasbaya hadda markay aadamuhu shariicada rabbi sharaacdii rabbi ka tageen laftooda ay qawaaniin iyo dasaatiir dejisteen xeerka cuquubaadka way ka maarmi waayeen inay xeer cuquubaad oo dad lagu xidho dad lagu ganaaxo dad lagu dilo hadda si ay u kala duwanaadaanba inuu xeer ciqaabeed jiraay way ka maarmi waayeen aadamuhu markay meel isugu yimaadaane shirkado ay samaysteen oo xataa shirkado ganacsi ha noqdaan kuwo waxbarasho iyo jaamicaad iyo wax lamid oo golayaal leh ha noqdaan waxay ka maarmi waayeen wax kala haga iyo waxyaabo mamnuuca ah inay sameeyaan marka qofkii waxyaabaha ku dhacee tallaabsada inay cuquubaad sameeyaan waa ka maarmi waayeen dabiicada bini aadamka waxay tahay wixii loo jideeyey iyo khadkii loo jeexay wixii daala yidhi baa badan inuu ku degdegoo ku fududaado waa in la helaa haddaba wax istaajinayo uu ka cabsanayo muayidaadka waxaa wax la yidhaahdo almuayidaat sharciya ay u yaqaanaan culimmada fuqahadeenna mutaqadimiintii qaybo ka mida iyo qayb mucaasiriinta ah intaba waxay u yaqaan almu-ayidaatu sharciya waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha shariicadii la dejiyey raacitaankeeda xoogeynaya qofkana ku dhiirigelinaya oo ku xambaaraya inuu raaco laakiin maadaama shariicada rabbi ay shariica kaamila tahay oo ka sarraysa waxyaabaha fikirka bashariga ee aadamihiiyo dasaatiirta ay samaysteen muayidaadka mu-ayidaadka sharciyada xoogeynaya ama waxyaabaha ku xambaaraya qofku wixii la rabay inuu raaco shariicadeennu laba qaybood weeye waxyaabo adduunah iyo waxyaabo aakhira tan aakhiro dhammaan dasaatiirta iyo qawaaniinta fikirka bashariga way ka maqan tahay ta tan aakhiro ah waa labo iyada lafteedu imaa qofka in lagu dhiirigeliyo hawaab loo sheego jannaad ku geli ajirkaasaad heli dembi dhaaf baad heli darajooyinkaasaad ku heli aakhiro qabri cadaab baad kaga badbaadi in loo sheego wax dhiiri gelinayo u hanqaltaaga inuu helo sidaa darteedna xaddii sharciga ahayd iyo xuduuddii u laasimo u ilaaliyo alaban lithawaabi wa imaa cagsigeeda inay tahayoo min baabi takhwiifi ay tahay inuu cadaab galo inuu naar muto in qabri lagu cadaabo dunuubta jazaheeda aakhire ee la sheegaayey hadduu jazaa xasana yahayna waa dhiirigelin haddii uu jazaa ciqaaba yahayna waa cabsiin labadabana waxay isu kaashanayaan oo ka qayb qaadanayaan inuu qofku taa isagoo tixgelinaya xuduuddii shariicada raaco lidaalikuu qur-aankeenu ku tilmaamay wasfiga dadka muuminiinta yadcuuna rabbahum khawfan wa amacan marna ajir iyo hawaab bay rajaynayaan markay rabbigooda caabudayaan ee jidkii raacayaan marna way cabsanayaan oo ciqaab iyo cadaab aakhiray ka baqayaan maadaama qofka muslimkii uu aakhiro rumaysan yahay tan aakhiraa kaga weyn isaga mid yar yaroo adduunkaa walidaalika caamilkaasi sababaya inaad hawaab rajayso ama ciqaab ka cabsato oo kugu xambaaraya inaad salaadii waqtigeedii ku tukato bishii ramadaan oo keligaa tahay inaad soonto oo keligaa guri kuu xiran yahay aadan koob biyaha cabbin indhadad iskama ilaalinaysidee in lagu og yahay iyo cabsi baa kugu jirta taa haddii aad u fiirsataan axkaamta shariicada in badan oo ka mida kitaabka qur-aanka marka la sheego ama waxaa laga hormariyaa ama gadaal lagaga sheegaa ama dhexda ku timaada taqwada ilaahay taqoya alla cabsidii baa ku lamaan sababtoa ah qofku damiirkiisa iimaaneed iyo damaca uu hawaabka aakhiriya rajada uu ka qabo ama cabsida cuqubada aakhira uu ka qabaa qofka muminkaa ah haddaba iimaankiitiisu dhintuu dhan yahay kaga weyn waxa yaryarka ee adduunyada walidaalika waxaa la yidhaha cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu wa ardaah baa wiil yaroo addoon ahoo nin leeyahay oo ari la joogu soo maray inuu imtixaanu rabay marka yaa tahay saasaan ahay saasaan markuu isu sheegay buu wuxuu yidhi adeerow ariga neef iga markaasuu wuxuu ku yidhi aniga aniga malihiio ninka sayidkaygaa iskale kama gadi karo markaasuu wuxuu yihi odaygii inama arke oo labadeenna keliya weeye iga gad yaa og ruwaa baa dilay ku dheh markaa tagtana waraabaa arigii ku dhexdhacayoo neefkii hebelaha la tegay dheh tua musayb wuxuu yidhi warniyow adeero ka soo qaad inuusan ina arkin soo ilaahay nama arko ibnu cumar waa tegey ninkii wiilka lahaa u tegey uu ka iibsaday wuuna xoreeyey wuxuu yihi ninkaasi nin caaqibala wey marka ilmaha yar ninkaa dhallinyaradiihi waxaa u diiday naafkaha inuu gado hadduu gado xolo uusan lahayn oo tacadi sameeye aakhare cuquub ogyahy marka damiirkaaga xayigiihi hadaintuu aakhiro raje iyo hawaabka iyo cabsi ciqaab ka qabo baa waxaa la yidhahdaa qeybta muayidaat sharciya qaybta aakhira la xiriirta waxay culimmadu intaa ka badan kasii hadlaan muayidaadka sharciga ee aakhira ka hadlaya maxaa cabsi iyo hawaab looga dhigay waxay waxaylan dabaaicda basharka waa laba qaybooda oo inteenna hadda ducaysta intii la yidhahdaa mid walba haddii laga soo duubo nina maantao dhan jannuunbuu weydiisanaya oo rajaha ku badan nina maantao dhan naarunbuu ka magangelayaa ka cabsanaya cabsidaa ku badan ninba dhan baa u daran nina cabsidaa u daran nina rajaha ku badanoo dhinacana u daran hataa nafta u janjeersata ay kala duwan yihiin baa loo tanwiiciyo oo loo kala duway hadafkuna waa shariicada in la raaco sida yoolka wanaagsan ee la hiigsanaya loo gaaro kan kalena looga baqo amaa adduunyadu cuquubaadka shariicadu ay dejisay marka cuquubaadka la dejinayo ujeeddadu ma aha ama sharaa'icda rabbaaniga ha noqoto ama xataa fikirkan bashariga waxay dejiyaan ha noqotee hadafka cuquubadu ma aha qofka in wax la yeela maaha hadafka cuquubadu waa dembigan inuunan dhicin hadduu dhacana aanu soo noqnoqonin wey markii la qofkii qof dilo hala dilo hadafku qof in la dilo ma aha hadafku waxaa weeye qof waliba inuu ka cabsado qofka dilkiisa saa darteed walakum fi lqisaasi xayaatun baa layidhi ninku markuu ogaadaysna in la dilaya dadkuu daynayaa saasaa la rabaa markii qofka ogaada zinada xaddaa inay ka dhalanayso uu ka baqayaa saa darteed cirdigii iyo nasligiibaa nabadgelaya hadba cuquubadu haddaba markii la dejinayo ama xeer shirkadeed iyo ururo ha noqdo ururadii siyaasi ha noqdaan ururo muasasaad khayriga ha noqdaan xeer ciqaabeedka marka la dejinayo waa dadka in lagu xajiyo lagu hayo xadda loo ogol yahay qofkii far dheeraatay noqda ama xarig laba sitaan noqdo isaguo xuduudii jabiyana waxaa cuquubada loo saarayo aargoosina ma aha in isaga markii wax la yeelayo lagu raaxaysanayana ma ahane waa inaan markaa kadib aynan dhicin isaga iyo cid dambana aanay ku soo dhiiranin dembigaasoo kale inay sameeyaan taasi waxay keenaysaa qadiyad aad fahmi kartaanoo hadba dembigu suu u kala weyn yahay inay cuquubadu u kala weynaato dembiguna wuxuu u kala weynaadaa hadbaraadka xunee mujtamaca iyo bulshada uu ku reebi karaa diin iyo adduunyaba dembiba dembigu ka weyn yahay marka waa inuu ka cuquuba adkaadaa heer kastoo la joogabana nooca dembigaasa cuquubadu waxay cuquubo macno leh noqotaa markay mirihii loogu talagalay oo dembigan in la yareeyo ama lasoo afjaro ay xaqiijin karto hadda galbeedka waxaad arkaysaa in dembiga la galoo lagu ciqaabaa loo xiisoodaa waa loo xiisoodaa wadamada qaarkood qofka markii la xiro shan sana iyo toban sanaa lagu xukumi guri villaa la dejin qol jiifa iyo fadhigiisii oo telefishin leh oo internet leh oo telefoon leh oo joornaalka subax walba loo keeni oy dowladdu ka bixin hadduu jaamacad inu dhigta rabo shantii sano buu halkii jaamacad ku dhammayn oo master ku qaadan oo dictora iyo b d ku qaadan ninkaasi aan waxaa lacag isagu lacagta jaamacadda iska bixin karin biilkii nolol maalmeedkana la legdamaya waxbarashana raba so inuu dembi gala ma aha marka si wintuu meeshaa gala shan lix sano kadib markuu soo baxo isagoo brofesor usoo baxo waa wax dhaca oon anigu qaybo kamida indhahayga kusoo arkay taasi cuqubo maahdi way dhiiri gelinaysaa dembigii in la galo qofka dembigii kama reebayso shareicadeennu haddaba waxay xoogga saartaa dembigan la galay xadda uu leeg yahay cuquubada loo sameeyey inaanay fududaanin qofkaas ama qof kaleo og mar labaad inuu ku dhiirado waxaa yaraanaya dadka dembiga galay waxaana kasii yaraanaya dadka dembigii lagu fuliyey waayo in baan la arkaynin ninkii lasoo qabto oo meel dharaara isa soo taaga dadka ka dambeeya iyo isagaba waa inay gacani ku dhacdaa cid ku dhiiratoo damba la waayaa haddii kale ay dhubuq iska noqoto iska galoo dhib ma lehe wallaahi intaanku dilo oo laba sano la ixirina haddana anoo socda jeerkiina guriga ugu iman hadday noqoto nin baa nin dili uu qirani maxaa kale soo istaagay gelti buu leeyahay dambiilaan ahay waan dilay saddex sanaa la xiri saddexda sano meel hotel og bu iska jiifi kadibna magaaladu dhinaciisa ka raacay nimanka ninkaa ceel u qabtay iska dilsowma xataa xoolihiisa la qaadan maayo akowna bangiyuu dhigi ribayo interestibaa u fuuli isagoo jaamacadna soo dhigtay lacagtiina ribo badanede waa gaala intay u fuusha u badatay buu saddex sano kadib soo bixi mana cuquubaadka noocaasoo oo kaleetaa waxay uga dhowdahay mahsale iyo ciyaar bay uga dhowdahay inay noqoto cuqubo qofka xadayso dembiga iyo jariimada hor istaagta halkaasa waxaad ka fahmi kartaa qaacidada culimmada na yihaahdaan sharcigu wuxuu u yimid lidar-i aw taqliiliha mafsadadii in lasoo afjaro oo la xero haddii la xidi waayana inta ugu badan ee la yarayn kara la yareeyo hadba cuquubadu nooca ay tahay baa qayb ka qaadan tusaalahan sariqadaan ka soo qaadana tuugada haddii aad aragteen idinku annagu waxaanu gaarnay intii xuduudda laga ogi jiray waddanka sacuudiga magaalada madiina oo salaada marka la adimo dukaamada dahablehee masaajidkan ka waaweyn oo albaabadu furan yihiin salaada laga doonto oon qof ku dhaca jirin intuu gala inuu wax ka qaado dahabla buuxa oo masaajidkan la eg oo albaabadu ballaqan yihiin oon cidi jooginoo salaad laga doontay halkaa salaada looga doontay ilaa masaajidka sigiska iyo beel ka fog buu ninkii lahaa jira albaabkuna waa ballaqanya nalkuna waa shidanya cid ku dhacda inay gasho ma laha maalin baan sanagoo soo daahnay baan gadaal ka nimid laba nin baana hor socotay kaasaan dahabla hormarnay labadii nin daablihii bay fiiriyeen way socdaan afka isa saareen way fiiriyeen afka isa saareen way fiiriyeen intaana way socdaan socodkiina waa gaabiyeen annagana waxaas idhi kuwan damac baa hayee fiiri maanta markii u dambeysay mid baa gacantiisa intii u fiiriyey way iska dhaqaaqeen waxaad meesha haddaad gasho tanaa maqan tan intay maqaan lahayd horee socowe mana ninkiina wuu soo tukaday wuu iska soo noqday waxaad arkaysaa meelaha qaarkood ilaa iyo hadda maka suuqaasaa alaab badan u taalla caawa markuu galbanaya maruu ku dadaya wuu iska galbanayaa albaab ma xidhna oo gidaar ma laha maraa ku dada somayd marka xajka haddaan iyadoo xaj weliba tahay oo ummaddoo dhan isu timid oo laga yaabo qofkii waxaday inaan laba helin buu mare ku dadayaa waa aaaartii iyo natiijadii nabadgelyadii nin waliba markuu soo mare waxqadirada ah, gacantiisuu daymoonayaa iridu ka baxaya marka qadaayaadka cuquubaadku asal ahaan waa inay miro yeeshaan si dadka dembiguna u yaraado dadka lagu fulina sidaa sidoo kale u yaraado saas darteed qadiyadda labaadeen raba inaan baraarujiya waxaa weeye dadku waa laba qof dembi galay iyo qof beriah qof beriya cidima qabsato qof dembi galayna cidina madayso ama sharaaci diiniyo rabbaaniya ha noqoto ama xataa qawaaniintan bashariga ha noqoto hadda halka kenya joogtaaye haddaad dembi gasho inaan laguba arag waa gaar laakiin haddii lagu arko ma lagaa iska dayn talaaluush bixinsiiya nin iska daalanku arkiya waa gaar laakiin xeerka iyo qaanuunka wadanka ee bashariga kuma daynay nin dembi galay waxbaa dishay waxbaad dhacday waxbaad dhagax tuurto jejebisay asalku waa in lagu qaadoo lagu xiraa marka lagu xiro xorriyadda waa in lagaa qaadaa waa in si adag lagula hadlaa waa in lagu riixriixay oo lagu jiidjiidaa siisaba nin dembi galay sharafi ka dhibate nin dembi galayna xorriyaddiisii waa nin dembi galay waa cuquubo suge cuquubuu sugayaa kadib cuquubadii hadba dembigu galay ku xihan tahaye war ninkan maxaa saa loo yiri ninkan maxaa loo qabtay ninkan maxaa loo xihay isaga muxuu dembiga u sameeyey kadib qadiyadda aragtidu markii masaalixulcibaad laga hadlayo rabbi ta uu soo dejiyey unbaa ka maslaxad badan tii bini aadam uu sameeyo iyadoo dowladiya kala dambayn ismaamul jiraan meelaha nabadda lagala yahay markii la yidhaahda sharci ilaahay baa lagu dhaqmayaa maanta lagu dhawaaqo nabadaan shalay jirin baa maanta dhalan nabadaan shalay la qabin dadkii way joogaan qoryihiina waa la haystaa dadku waa isla dadkii laakiin markii lagu dhawaaqo maxkamadda sharcigaa lagu fulay ninkii lagu qabto in badan baa gaban dadkiina nabadgelyo heli hadafka cuquubaadkuna waa dadku nabad inay helaan oo nacaska xun iyo ka meelaha warwareegaya layska ilaaliyo intaa kadib haddaan usoo noqdo mowduucan kitaabu lxuduudi xaddu zinaa buu ka bilaabay nafta la gooyo shariicadu asal ahaan shan arrimood baa asaasa in la badbaadiyo nafta in la badbaadiyo waa asaas oo kitaabu kitaabuljinaayaat baa ciddii ku xadgudubtaan kaga soo hadallay tarlabaadii waa nasabka iyo abtirka aadamaha axkaam shariico badan baa ku salaysan abtirtu waa la ysku dhexlaa maxram baa la isugu noqdaa caaqili iyo diyaa lagu kala qaadaa dadka nasabkoodu inuu sugnaadana mujtamaca akhlaaqdiisii iyo sharaftiisa ilaalisaa oo wax wax dhalayba haddaan la aqoonin iyo cid la dhalay cid xumo iyo akhlaaq xumo ka xishooni dembaba lahaba saas darteed qofkii ku xadgudba arrinkaas ee zinaysta zinadu waxay keentaa in ilmo xaaraan calool galo ilmihii markuu calool galo horta ceebi way timaadaa gabadhii arrintaasi ku dhacday sharaf xumo ay reerka dhan u soo jiiday keentaa marka xiga ilmo aan aabbihii ahal lahayn cid mas-uulka oo masruufi aan jirin baa dhasha ilmihii markuu dhashana dadkii si u dhex jooga ma yaqaano tii dhashayna si ay u haysata ma taqaano meeshay martaba kii xumaabay wadataa mid nagafay wadataa baa la laleeyahay kan miyaa taqaana ay hoosta ku wadato isaga ilmaha marka uu soo koro da-diisoo dhan way liidaan way caayaan waxyaaba aabbaha aan lahayn iyo wacal sii loo leeyahay qofkana mujtamacu hadduu wada liido waa akhlaaq xumaadaa arintaa idinku fiirsada qofka dadkao dhan hadday wada liidaan oo wax jira matihin la wada yidhaahdo marka dambe waxba kama xishoodo waayo muxuu sharafoo ilaashan dadka agtiisa sharafuuma yaalle markaasna waxa uu ka shaqeeyaa sidii dadku isagoo miidhan ay ku noqon lahaayeen dadku isagoo miidhan si lagu noqon lahaa ama idaa camal balaau khafa weeye balaayadu hadday badato dad badaano isaga lamida la arko hadhow isku ceebayntaa xumaan sooma hadduu nin tuuga joogo wuxuu yar jecel yahay tuugo badan inay jiraan oo la qaybsata ninkanna wuxuu jeclaan uu badan mujtamaca in laga helo haddii uu soo koroo wiil yahay iyo hadday gaban ahaydba xubuhu kama mamnuucna hadduusan ka baacnaan ka muncina akhlaaq jirin kooxo badan baa jiilka dambe dhalan mujtamaci akhlaaqdu way fasaadi marka ciyaalkiina farahay ka bixi cirdigiina wuu isku dhexyaaci wax isdhalay baa la garan waaye yaa isdhaxli baa la aqoonsan waaye yaa isu maxrama lama yaqaano saas darteed haddii uu qofku falkaa iyo baabkaa dadka ku furo wazaanii qofka zinaystay calaa darbayni laba qaybood wey muxsanun mid la ixsaaniyey oo horay usoo guursaday guur xalaala guurka xalaasha ana xilo iyo reer ku soo oo ku soo aqalgalay iyo wagayru muxsanin midaan soo soo dhowrsaninoo aan hore usoo guursan ama guur guuriyo meer hadduu dhacay aan reer yeelanin reer xalaala aan horay usoo yeelanino nin reer la seexda oo aqalgalay aan ahayn labadaa unbay noqdaan labadaa qofi kala dembi weyn ilaahay guurka waa baneeyey dariiqiisiina waa furay qofku guurka hadduu barto arkana haddii ama dariiq xalaaloo bannaan buu gacanta ku hayaa rag iyo dumar midkuu noqdaba nin reer iyo xaas leh iyo naag nin iyo oday leh oo guur xalaala haystaay waxay xaaraan ka raadiyaan saqajaanimo dheeraada wey nin horey u guursaday oo reerkii kala tageen iyo naa guursatoy ninkii kala tageen oo xalaal soo aragtayna dariiqeeda waa yaqaanaan oo shalayba dariiqay mareen maanta inay maraan kuma adka qofkaasi waa ka duwan yahay ama waxbuuba fara ku hayaa uu xalaal ku gudan karo ama dariiqii xalaasha loo mari jiruu soo tijaabiyeyoo wuu garanoo meel ay cagtaadu baratayna cagahagu si fudud bay ku mari karaan qofkaasi waa ka dembi badan yahay qofka kalena horey wuxuu arag qofka horey wuxuu arag waxnaba aan waxna aanan haynin isagu waa ka dembi yaryahay inkastoo uu dembi weyn yahay falmuxsanu ninka horey usoo guursaday ama haweentii horey usoo guursaday xadduhu xaddiisu arajmu dhagax in lagu dilo wey waa in dhagax lagu dilo hadday sugnaato sugnaanshahaasi ama isagu haba iskeenoo ha qirto ama markhaati ku filan ha loo helo haddii uu qofkii muxsanka ha sinaysto xaddiisu waa rajmi dhagax in lagu dilo nusuustuna way sheegtay kitaab iyo sunna ah muslimiintuna waa ku ijmaaceen oo waa isku raaceen ama nusuusta kitaabka qur-aankii aayadan lafdigeedii la nasakhay xukumkeediina baaqi yahay oo suuratu nuur ka mid ahayd bay axaadiidta nabiga ka sugani sheegtay sala allahu calayh waalih wasalam oo ahayd ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albattata nakaalan min allah wallaahu casiizun xakiimun aayad qur-aan ay ahayd ninkiiyaa haweenta hore usoo guursaday haddii ay zinaystaan si aan ka noqon lahayn dhagaxa loogu diro maxay sababtu tahay xaddooda rajmi looga dhigay nakaala min allaahi falkaasaa dadka laga cabsinaya oo laga bajinaya laga ilaalinayaa nabiganana calayh salaatu wasalaam nin baa loo keenay isagoo masaajka joogoo markaasuu u dhawaaqay ninka isagaa iswada waa la sugan la keenay laakiin isagaa qirsan waa qisadii maacis ibni maalikin ilaslami markaasuu rasuulka ilaahay waa zinaystay nabigu waa isla sii jeedsaday xagguu ka soo wareegay oo uu xagga kale kaga yimid baa ila rasuulka ilaahay waa zinaystay riwaayadka qaarkood fatahirni iga daahiri dembi weyn baan galay waa ka sii jeedsaday afar jeer buu afarta dhinaca kaga yimid nabigu calayi salaam waa u yeedhayoo wuxuu yihi niho miyaad waalan tahay kaasuu wuxuu ihi maya wuxuu ihi horey ma u soo guursatay markaasuu yidhi haa intaa ka hor wuxuu ku yidhi ma laga yaabaa waxoogay inaad yar shumisay oo dhunkatay un kaasuu yidhi maya waan sinaystay inaad uun taataabatay ma laga yaabaa markaasuu yidhi maya waan sinaystay wuxuu idhi zina waxay tahay ma taqaanaa markaasuu yihi haa zina waxay tahay waa aqaan wuxuu yihi amaadu meelo kale aaday ood yaraha aga marmartay markaasuu yihi maya si fiican baan u sinaystay markaasuu yihi ma soo guursatay markaasuu yihi haa halkaa waxaa laga gartay qofku dembiyadaasoo kale hadday ka dhacaan inuu is-asturaa fiican inuu is-asturo ayaa fiican waxaa labaad haddii lagu yimaado inaad u sarbeebto ama aada ku irshaadisood kula taliso warniyow ilaahaaga dembi dhaaf weydiiso orodoo isqari oo ha iska shifi inaad tidhaahdana halkaa waa laga gartay haddii aadan xaakim ahayn oodan qaadigii adugu ahayn haddaad qaadigii tahayna sarbeebtaa kuu furan intaa nabigu hadalka lahaa sarbeeb bay ahayd warnihii horada iska noqo iska jogor mawaalan tahay dinku laakiin xadda ka dhalanaysa dhagaxaa la ysku dilay isma lahayn isagu waxaanu filaynin baa kaga soo baxay rag baa loo dhiibo waxaa la yidhi idhabuu bihi farjumuuh sii qaada ordaya xagga dhagaxa lagu soo dilo goortii xaggii la geeyey oo dhagaxii lagu bilaabay buu orad isdhigay ninkii waa cararay waa ka daba tageena waa lala dabarday dhagaxii isagoo sii cararaya ninbaa xagga kaga hor yimido ba laf weyn ku dhuftee lafgeel waa dhacay waa dileen nabiga markay u sheeg ala slam wuuu warhadha hadduu cararay maxay isaga dayn weydeen hadduu cararay in adii keentaan oo soo celisaan bay ahayd culimmadu waxay yidhaahdeen inuu ka noqon lahaa baa laga yaabaa hadduu ka noqdana la iska dayn lahaa haday markhaati ku sugnaato waa baab kale halkaa waxaad ka garatay nabigu waa rajmiyey sala allahu alayh alih wasalam muslimiinta keliya ma aha xataa gaala muslimiin la nool hadday yihiin iyagana waa sidoo kaleeto oo nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam in niman reer yuhuuda loo keenay nin iyo naag zinaystay markaasay nabiga u yimaadeen markaasay waxay usoo direen dadkiioo waxay yidhaahdeen horta culimmadoodii bay u tageen duublayaashoodii duublayaanan diin ilaahay rabin oo dadka waxoogay shilimo ka qaatay weligood waa jireen oo utane waqtiga nabiga alai sl waxay ku yidhaahdeen saas weeye dil ma ahane maxamed u tago hadduu saa idin dhahana fakhuduuhu wain lam tu'towhu iska ilaaliya nabiga u yimaada alai salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi dhagaxan lagu dilo wey markaasuu waxay dhaheen nabi maxamed oo diinta yadu saa maaha wuxuu yidhi way tahay waatay tilmaamaysa qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin keena towraad lafteeda waa la kala bixiyo weli aayadda amaanay tirtirine ninkii aqrinayo aada u xafidsanaabaa markuu ku soo dhow farta saaray inuu ka booduu rabaa mogta cabdullaahi bni salaam oo yaqiinay isagana oo raggii soo islaamay culummadii waaweynada yuhuud ka mid ahaa daafe rasuulka ilaahi joojjooji halkuu farta ku hay ninka ka qaada markuu ka qaaday aayaddii rajmiga ku taallaaba la arkayba labadoodii buu nabigu dilo wuxuu yidhi allaahumma innii awalu man axyaa sunnataka ilaahu anigu sunnadaadii nimanka kitaabka ay ku tunteen qofkii ugu horreeyeen nooleeyaan ahay fa amara farujiba bihima iyagu maxay yidhaahdeen zinadu dadka ayagii odayaasha ahaa bay ku badatay wasiirka iyo madaxweynihii baarlamaanku markay meesha yimaadaan naag xun inay raadiyaan baa dhaqan u noqotay wasiir reer yuhudeed hadda waay waaya dhexdaasa saasaan ahayne hadda si aan nahay garan maayo baasha ziladu odayaashii iyo siyaasiyiintii iyo madaxda yadii bay ku badato bahashu xad bay yeelan weyday markaasaa waxaa nili bay dhaheen kitaabka intaan iska dayno oo wejiga wax madow loo mariyo taxmiimka oo dameer la saaro magaalada lagu wareejiyo oo daasad ha lagu dabagaraaco wasinaysta hala yidhaahdo dadka dhan ha arkaane kaas kitaabka ilaahay bay bedeleen baahaydo nabigu xataa ahlu waa waa rajmiyey nimankii reer yahuudeedaah falmuxsanu xadduhu xaddiisa alrajmu dhagax in lagu dilo wey ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo xilligii nabig ala salaam gabadh sidaa loo xukumayna way jirtay xataa haddii ay wakti ka soo wareegay oy maxkamadda dib ka timaado sidaa unbaa la xukumi walidaalika nabiga ala slam xilligiisi waxaa dhacday nin baa nin ari u raaci jiray ninkii ariga uu raaci jiray de nin khaadim uu ahaa ee hadda khaadimiintii ragga meelaha ka shaqaynaya waxa laga filo unbaa dhacay uu iska maqnaaday ee ninkii khaadinka ee xoolaha raaci jiray iyo baa waxooga isku shubshubtay maalinkii dambena waa la ysku fakaday xogtii iyo xaajadiina way soo baxday dadkuna muslimiin bay ahaayeen de ninkii islaanta qabay waa xanaaqay ninkii wiilka dhalay baa u yimid waraadhaniyahow xeer jacab aanu ku dhamaysanne maxkamadda hayna geyni ninkii wiilka dhalay waxaa loo sheegay wiilkaaga waa la dila haddaad geyso boqol neefoo wiilka magtiisii uu bixiyey wiilkiisina uu kaxaystay magaaladuu yimid dadkiibuu dhegedhegeeyey wiilkiisinii horey u guursaday ma ahayne boqol shaabu keliya lagu dhufan buu ogaaday dacwadii buu keenay anagu rasuulka ilaahi saasaa dhacday ninkaa boqol geelu iga qaatay heshiiskaa beentaan gallay nabigu waa kii unays diray waqdu yaa unaysu ilaa mra'ati nabigu wuxuu yidhi wiilkaaga geelaagii waa cilis wiilkaagana boqol shaabuuga iyo sanad masaafurisa wey unaysow ciidanka qaadoo ninkan haweentiisii ku kalla fain ictarafat farjumha hadday qiratana dhagax ku dil reer laba iyadoo ahayde saa darteed labada qofay zinaysatay midkoodna hadduu muxsan yahay midna aanu ahayn laba xugun bay kala qaadan wagayru lmuxsani midkaan muxsanka ahayn horay usoo guursanay xaduu xadiisa miatu jaldatin boqol jeedal iyo wa caamin sanad in la masaafuriyo weeye ilaa masaafati اlqasri meel salaad lagu gaabin karo haddaba nabig alay slam ninkaas waa ka ku yidhi wiilkaaga waxaa laga rabaa jaldu miatin wa taqriibu caamin mar kalena nabig ala sl adis wuxuu ku yidhi albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriib wa sanatin wahayibu bihayibi arajmu saasaa la sal a sl mar kale ka xadika mascuud yihi laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaain waxaa ka mid a ahayibu الzaani qof horey usoo guursadoo zinaystay in la dilo weeye sharcigu maadaama zinadu dembiga intaa ay leedahay qofkii dariiq xalaala haystay oo xaaraan ku daray ama isagoo dariiqa xalaashaa soo tijaabiyo sida loo qaada yaqaan xaaraan ka doorbiday nin dadka in laga qabta mudan weeye waayo dariiqii xalaasha ahaa waxaa kala macaanaaday midka xaaraanta ah dariiqa xaaraanta ku ku nuqnuqodkiisa hadduu bartana ummaddii wuu fasaadin ama awiyaashii buu fasaadin iyo raggii hadday haweenta ama dumarkii iyo gabdhihii buu fasaadin oo maalinba mid buu u xumayn qofkani wuxuu rabaa wacalo badan dadka iyo wadanka inuu ku abuuruu rabaa waa wax mudan in laga qabto haddaan hadda intuu dhow yahay la gaarin oon ummadda hilib xunkan la goynin wax ka xun buu sii dhali in isaga la daayoo la ilaaliyo waxaa ka mudan in mujtamaca diintooda iyo akhlaaqdooda la badbaadiyo xubinta jirkaaga ah hadduu kansar ku dhaco waxaa loo gooyaa soo ma aha yuusan inta kala saamaynin haddaad tiraahdo xubintan xuquuq bay leedahay maxaa loo goyn intii kalena ha galaafato wey kan haddaad tidhaahdo waa xubin fasaaday waana fasaad iyo cudur faafayoo socdo wey cudurka faafayee socda dadka haddaan laga qabanna dadka wuu baabi'in diintoodii iyo cirdigii iyo nasabkii dhannaabuu baabi'in kani waa rag iyo dumarkuu dooni ha noqdee dembi in lasoo afjara u baahan weeyo aan xarigga xataa inta loo deeyo daaya loo dheereyn karin saasaa loo xukumay dantu waxay ku jirtaa isagana in la dhaafiya dadka inta kalena ay nabad gasho ninkii sidaa ogna hadduu maalin fakado maalinka labaad inuu ku noqon mu malaynaysaa meesha la soo taagaya nin og uu maal dembiya cidima celin karto laakiin dembiga inuu soo ifbaxo oo banaanka lala yimaadaa la diidan yahay waxaa cuquubaadkaasoo dhan loo jideeyeyna cuquubaad ilaahiyaa ka dhalanba fasaadka dadka intaan la gaarin oo nabig ala slam waa kii sheegay saddex markay dhacdo saddex baa dhici doonta markay heesaha iyo fanaaniintu bataan daroogada iyo maandooriyahana meel walba lagu cabo zinaduna dariiqa ka qaadqaado ay noqoto dad baa ilaahay doofaari iyo daanyeero ka dhigi doonaa waxaa iyagoo dadoo laga seexday iyagoo doofaar iyo daanyeera loo soo toosi doonaa nabi nabg alslam waa kii xadiidkii cimraan ibn xuseyn iyo caaisho iyo abiumaamiyo duruqda badan lahaa lagaga wariyey muxuu ilaahay aadama daanyeere iyo doofaaro uga dhigay dembiga weynankiisaad garan bahasha zinada saa darteed cudurrana waa leedahay akhlaaq xumiya dhaqan xumana waa leedahay aadamahu cadaab noocaasa kusoo degana way leedahay in laga hortaga mudan marka maanta laakiin siyaabo kala badan baa lanoogula dagaalamayaa wa taqribu caamin sanad in la masaafuriyo waxay leeyihiin waxaa loo masaa sababta loo masaafurinayo qofkan meel buu xumo ku sameeyey dadkuu xumaha ku dhex sameeyey iyo dariiqii uu marayna wuu yaqaan labadii qof baa laba meelood lagu kala tuuri oo la kala masaafurin siaynan maalin dhow isugu soo noqonin xaaladaasi waa xaaladda mujtamaca nadiifihi jiro oo qofka magaalada uu ku cusub yahay markuu yimaado uu ka baqaya cidba inuu la hadlo ilan dadkii ma kala yaqaana intooda xun iyo inta fiicane laakiin haddii mujtamaca fasaadku camimo ninkii meelaan laga aqoonin markuu yimaadana ay uga sii fududahayba zinadu qowlka fuqahada qaarkood ay qabaan baa xikmadda u dhow oo ah sanad baa la xiraya oo xabsi la geynayaa hadee xabsi marka laysgeeyo sanad kadib yaa nool yaa dhintay dadkii yaa isyaqaana xiriirkii iyo calaaqadii iyo saaxiibtinimadii iyo wada sheekaysigii waa la kala guuri sanad kadib markuu soo baxo doonta socota dadka meeshuu kala qabsan lahaaba u furan masaafatu lqasri waxay ugu xidheen daliil caad oo gaara malaha intaan ogahay laakiin waxay dhahay wixii masaafatu lqasri jamhuurtu ka sokeeyahay fii xukmi lxadar buu qabaa nin nagi weye ninkana waxaa la rabay nin yar masaafurun cimri masaafura oon meel la ku nagayn oo bayhoofa inuu noqdaa la rabay fii xukmi lxadar oo salaadihii uu dheeraynayo oo meel dhow la geeyey kuma jirta yihaahdeen allaahuma fii masalati alxabsi in la aada maahane wa sharaa'iu shuruudaha ixsaanka ah ee ninkii markuu hore iyo haweentii markay horay usoo guursadaan ay dhagax in lagu dilo mudanayaan kadib hadday zinaystaan arbacun afar weeye kow albuluqu waa inuu qaangaar ahaa markuu guursanayey e hadduu hadda sabi yahayba weli ama markii loo guurinayay weli isagoon qaangaarin uu raar yeeshay taasi wax ka soo qaad ma laha walcaqlu waa inuu wax garanayo markii horena wax garanayay majaaniinta afcaashooda iyo tarufaadkoodu axkaamba ma lahaba walxuriyati inuu xor yahay weeyo addoon isagu rajmiba ma lahaba ixsaanna ma yeesho nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi weeye dil maa laba u qaybsami kara dil laba ma noqdo mar hadduusan dil laba noqonin isaga cuquubadiisa iyo xaddiisu waa wixii qaybsami kara oo keliya wa wujuudu lwaci galme iyo u tegitaan in la helo weeye fii nikaaxin saxiixin nikaax saxiixa uu ugu galmoodo ugu taga haweentii ama haweentii inay u tegitaan dhaco iyo xiriir gogoneed inuu dhacana waa shardi haddii la ismehersaday ase aan la is arag ixsaan maaha waa in xiriir gogoneed dhaco waa inay markuu dhacayaaye lafteedu nikaax saxiixa uu jiro